بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب الحال الحال وصف ذو انتساب آت مفسرا لمبهم الهيئات وإنما يتى به منكرا وغالبا يتى به مؤخرا كجاء زيد راكبا ملفوفا وقد ضربت عبده مكتوفا وقد يجيء في الكلام أولا وقد يجيء جامدا مؤولا وصاحب الحال الذي تقرر معرف وقد يجي منكرا تعريفه اسم ذو انتساب فسرا للنسبة أو ذات جنس قدرا كان صب زيد عرقا وقد علا قدرا ولكن أنت أعلى منزلا وكاشتريت أربعا نعاجا أو اشتريت ألف الرذل ساجا أو بعته مكيلة أروزا أو قدر باع أو ذراع خازا وواجب التمييز أن ينكرا وأن يكون مطلقا مؤخرا baabulxaal cashirkeennu wuxuu maanta ka bilaaban doonaa biidni illaahi tacaalaa xaalka ayaynu ka bilaabaynaa xaal xaal luqadda marka lagu jiro waxaa la yidhaha alwaqtu aladii anta fiihi xilliga aad joogto ayaa xaal la yidhaahdaa sidaa darteed mudaric mudaarica waxaa loo qaybiyaa xaal iyo istiqbaal baa loo qaybiyaa xaal waxaa kaloo loo yaqaanaa maa calayhi shaksu min khayrin aw sharin qofku wuxuu ku dul sugan yahay oo khayr ah ama shar ah ayaa isna xaal loo yaqaanaa sida aynu ognahay istilaaxa culimmadana xaalka sheekhaa inoo tilmaamaya oo waa ismi haddana mansuuba haddana fasira hay-a qarsoontay kaa ayaa xaal la odhanaya waxaan ognahay hadda culima sidan aynu nahay hadda anigu sidan aan ahay haddaad aniga i soo egtiin boqol xaal wax ka badan baan hadda samaynaya hadda boqol xaal wax ka badan ayaan hadda ku sifaysanahay kolka xaalku waxa weeye xilliga aad ficil qabanaysid tilmaantaadu waxa ay tahay ama sifadaadu waxa ay tahay haddaad fadhiisato adoo hadlaya yaa xaala hadlidaasaa xaala adoo hadlaya kolka ereyga xaal ana waxa wanaagsan marka la macnaynayo waa ereyga af soomaali ahaan u dhigma aniga oo marka aad leedahay aniga oo annaga oo iyaga oo idinka oo ereyga saa loo macneeyo xaal loo yaqaanaa waxaan odhanayaa waxaan imid aniga oo yaaban maxaan idhi waxaan imid aniga oo yaaban kolkaa yaa yaa xaala hadda aniga oo yaabantaasaa xaala eeg waxaa timid adoo qoslaya yaa xaala markaana adoo qoslayadaasaa xaala adoo qoslaya kolka waxaa jira culimo halkaa runtii anigu waxaan ku yara baraarujin lahaa culimmada inay ereygan xaal a iska daayaan jaaa muxammadun daaxikan markaa tidhaa jaaa muxammadun muxamed baa yimid daaxikan isagoo qoslaya dhe isagoo dheh laakiin ha odhan jaaa muxammadun muxamed baa yimid daaxikan xaal uu qoslayo ereygan xaal ah ma garanayo runtii hadday tahay baabka magiciisii dee erey kaste ma baabka inuugu magac darnaa mafcuulka markaad macnaynayso ee tidhahdo darabtu caliyan ma waxaad tidhaha cali baan garaacay mafcuul baabka lama magacaabo sidaan mafcuulka loo magacaabayn ee faacilka loo magacaabayn marka la macnaynayo een mubtadaha loo magacaabayn waxba xaalka ha magacaabin wal xaal ha odhan haddaad kutubta ku aragteen iyagoo ereyga xaala soo qadarayana dee mafcuulka ii soo qadaraan xilliga macnaha oo ardayga waxaa loogu soo dhowaynaya kelmadan inay xaal icraaban tahay ama kelmaddan inay mafcuul icraaban tahay ama kelmadan inay faacil icraaban tahay ardayga soo dhowayn baa loogu sheegayaa xaalka hadaba sida loo sameeyo balila eega ilan xaalku mid samaysanoon ku hadallo un inaan ka dhiganno maaha xaalka waa inaad aduu samayn kartaa xaalka sida loo sameeyo ardayay balila eega waxa weeye laba ficil markaan haysta laba ficil labadaa ficil mid baan ka dhiganayaa ficil muhiima ama maynfee baan ka dhiganayaa ficil muhiim inuu yahay ficilka kalena waxaan ka dhiganayaa ficil aan muhiim ahaynoo labadaa ficil baan ka muhiimka ana ficil ahaan aan ugu hadli ka kalena xaal ahaan baan ugu hadlayaa iminka maalan jelasa iyo daxika waa laba ficil bal hadda qora jelase iyo daxika bal qora waa laba ficil korba mid baynu xaalo ka dhigi doonaa kolba mid ayaynu xaal ka dhigi doonaa waa jalasa iyo daxika ayay kala yihiin jalasa iyo daxika haddaba kelmadda jalasaah iyo kelmadda daxikaah kolba mid ayaynu xaal ka dhigi doonnaayo eega haddaan fadhiisiga muhiim ka dhigayo oon qosolka doonayo inaan xaal ka dhigo waxaan odhanayaa waxaan fadhiistay anoo qoslaya eeg waxaan fadhiistay anoo qoslaya iminka yaa xaala qosolkii yaana kolkaa ficil ahaan aan u qaatay eeg fadhiisigii waxaan idhi jelastu daaxikan jelastu daaxikan waa maxay macnaheegu jelastu daaxikan jelastu waan fadhiistay daaxikan anoo qoslaya ereygaa daaxikanihi waa xaal ereyga jelase ana ficil baanu qaatay labadii ficil ee meesha wada yaal qosolkuna waa ficilan samaynayo fadhiisiguna waa ficilan samaynayo midna ficilkii naxwaha ahaa baan ka dhigay midna xaal baan ka dhigay bal haddana cagsiga ila eega qosolkii baan ficil ayaan ka dhigan doonaaye waan qoslay anigoo fadhiya waan qoslay iminka yaa ficila waan qoslay markaan idhaahdo qoslkanaan ficil u qaatay ficilkii naxwa anoo fadhiyana waa maxay macnaheegu markaa xaal baan u qaatay carabi maxay noqonaysaa markaa daxiktu jaalisan baan odhan daxiktu jaalisan waa maxay macnaheegu daxiktu jaalisan daxiktu waan qoslay jaalisan anoo fadhiya kolkaa jaaliskaasaan hadda ka dhigannay ayo ficil ahaa xaal ahaan baynu jaaliskii ka dhigannay culimo intaasi waa iga oo baabkan xaalka ah yaynaan is odhanin uun dee malaha waa baab horteen la sameeyey oon ka daba samaynayne inaad aduu samayn karto waa inaad isku daydaa xaalka inaad aduu samayn karaysid baabulxaal alxaalu xaalku wasfun wasfi xaalku waa wasfi baa la yidhaahdaa ereyga wasfiga maxaa culima lagu macneeyaa waa maxay wasfigu wasfiga waxaa la yidhaha maa dalla calaa maa dalla calaa macnan wadaatin mutasifatin ama maa dalla calaa xadain wadaatin mutasifatin shaygu hadduu xada iyo dhacdo ku tuso daatadii ku sifaysnaydna uu ku tuso wasfi baa la odhanayaa shan qaybood buu wasfigu ka koobnaa shanta qaybood ee wasfiga baleega hadda waa ismiga faacil iyo ismiga mafcuul iyo ismu tafdiilka iyo sifatulmushabbaho iyo amhilat lmubaalaqo shantaasaa wasfi laysku yidhaahdaa shantaaba iyadiyo tusaalaheegaba baabka xaalka ee ruuxulicraabkaynu ku soo qaadannay xaalka baabka xaalka ruuxulicraabka markaan marayni shantaba tusaalayaashooda halkaasaan ku soo qaadannay alxaalu xaalku wasfun waa wasfi haaliban weeyaan markaa haaliban sida badan buu wasfi yahaye mararka qaar wasfi waxaan ahayn buu noqon karaa duntisaabin intisaab iyo nasbo ayuu u saaxiib yahay duntisaabin nasbo ayuu u saaxiib yahay markaynu duntisaabin nidhaahno wasfigani waa mansuub bay ka dhigan tahay waa mid la nasbiyey maxaa iga baxay markaa mansuub markaynu nidhaahnana marfuuc iyo majruur xaalo ma noqdaan marfuuc iyo majruur xaalo ma noqdaan waa dunti saabin aatin kaasoo imanaya mufasiran isagoo caddaynaya ama fasiraya limubhamilhayaati hay-a qarsoon ama tilmaamo qarsoon tilmaan qarsoon ayuu caddeeyaa xaalku waa mufasir limubhamilhayaad tilmaan ad leedahay ama saaxibulxaalku tilmaan uu leeyahay oo qarsoon ayuu xaalku sidiisaba fasiraa ama caddeeyaa halkaa waxaan kaga baxnay qodobka ugu muhiimsan oo tacriifka xaalka ah ayaynu halkaa kaga baxnay talow xaalku ma nakira mise waa macrifo halkaas su'aal baan uga baahanay waa axkaamtiisa xaalku ma nakira mise waa macrifo sidee bay carabi ugu hadleen xaalka ma isagoo macrifo ay ku hadlaan mise isagoo nakiro ay ku hadlaan waa kow su'aashayda kale booska iyo makaanka xaalku waa halkee xaalka ma xagga u horraysaa la mariyaa mise xagga ugu dambaysa ayaa la mariyaa mise bartanka ayaa la geliyaa makaanka xaalkuna waa halkee labadaa su'aalood buu beydka labaad kaga hadlaya xaalku inuu nakiro yahay iyo inuu macrifo yahay iyo xaalka halka lagu sheego inuu ficilka ka horaynayo inuu ka dambaynayo faacilka inuu dhexdagelayo wa innamaa yu'taa waa lala iman bihi xaalka waa lala iman munakarankii oo la nakireeyey xaalka isagoo nakiro ah ayaa lala yimaadaaye sidaa ogaada xaalku waa maxay markaa macnihiisu ma macrifuu noqon karaa mise waa nakiro uun xaalku xaalku waa nakiro uun sidaa aan ogaano basriyiintu waajib bay ka dhigeen xaalku daa'iman inuu nakiro ahaado kuufiyiintuna in yar buu macrifo noqon karaa qabaan wa innamaa yu'taa waa lala iman bihi xaalka munakarankaiyo munakara oo la nakireeyey xaalka isagoo la nakireeyey baa lala yimaadaa nakiruu xaalku noqdaa sida badan halkaa inuu xaalku nakiro yahay buu inoo sheegay xaalku ma xagga horuu maraa mise xagga dambuu maraa mise barhtankuu galaa sida faraha badan xaalku halkuu galaa xagga u dambaysa ayuu xaalku galaa sida faraha badan laakiin waxaa jira mararka qaar waajib uu u hormaru macalficilka ka hormaro macalficilka waajib buu uga hor markuu noqdo sida kayfo oo kale xagga hore ayuu waajib u marayaa mararka qaarna bartankuu gelay mararka qaarna xagga u dambaysa laakiin sida rasmiga ah xaalku wuxuu boos ahaan u leeyahay xagga ugu dambeeya inuu galo wa qaaliban sida qaalibka ah yu'taa waa lala imani bihi xaalka mu'aharankiioo xagga dambe la mariyey sida qaalibkaa ee loo farabadan yahay xaalku xagga dambuu maraa halkaa laba su'aalood ayuu inoogu sheegay inuu xaalku nakiro yahay iyo in xaalka booskiisu xagga ugu dambaysa uu yahay ka jaa'a zaydun zayd ayaa yimid raakiban isagoo fuushan malfuufan isagoo la duuduubay waxaad eegtaa jaa'a zaydun raakiban malfuufan ereygaa raakibanihi waa xaalo ereyga malfuufanihina waa xaalo labaad tusaalahan waxaan ka qaadannay xaaladu inay noqoto mutacadid waxaad arki kartaa hal saaxibul xaal oo laba xaalo iyo wax ka fara badanba leh sifada ka ku sifaysan baa saaxibulxaal la yidhah jaaa zaydun raakiban yaa wax fuushanoo fuuliddaa yaa iska leh zaydkaasi waa saaxibulxaal haddaba raakiban waa xaalo bal aynu eegna inay xaalo tahay tacriifkii xaaladu ay lahayd inay ku rumoobayso xaalka waxaynu soo nidhi marka koowaad waa wasfi raakiban wasfi ma yahay oo wasfiga maxaa ka mid ahaa ismi faacil dee ficilkunbaa faacil loo bedelaya rakiba raakib daraba daarib jalasa jaalis raakib miyayna wasfi ahayn muna wasfi ahayn waa wasfi waxaynu nidhi xaalada shardigeega labaad duntisaabin way nasbisan tahay raakiban ma nasbisan yahay xaalada waxaynu nihi saddexaad aatin mufasiran limubhamin hay-aad wuxuu u tilmaan qarsoon isagoo caddaynaya raakiban hadda yuuqa caddaynaya muxuu caddaynaya tilmaan qarsoono haddii jaaa zaydun qura lagu daayo zayd baa yimid inuu markuu yimid lugaynayey iyo inuu markuu yimid uu wax fuushanaa lama kala garanayo haddaba waxay caddaynaysaa tilmaan qarsoon oo rukuubkiisaa ayay caddaynaysaa raakiban waa tilmaan qarsoon bay inoo caddaysay ereygaa hi waa xaalo inuu xaalo yahayna waxa inoo caddeeyey saddexdii tilmaamoodba waynu ka hellay kow horta wasfi ayuu noqday laba haddana mansuub ayuu noqday saddex haddana sifo qarsoon ayuu inoo caddeeyey raakiban waana nakira dee xaggii u dambaysayna waa la mariyeyoo ficilkii waa jaaa faacilkiina ee saaxibulxaalkiina waa zayd raakibantii xagga u dambaysaa la mariyey malfuufan waa xaalo kale ereyga malfuufani waa xaalo labaad xaalada ayaa mutadaakhilo noqota mararka qaar mutadaakhila xaala mutadaakhila hadaba malfuufan xaalo labaad marka uu noqday bal isna shuruudihii aanu bandhigno ereyga malfuufan sow xaalo ma aha kow horta wasfi ma yahay marka koobaad haa malfuufan waa wasfi wasfiga maxaa looga jeedaa waa shantii qaybood ama ismigii faacil ama ismigii mafcuul ama sifatulmushabbaho waxyaabihii wasfi ula'aan jiray ayuu yeelanayaa waa ismi mafcuul hadda dee malfuufan lafa lafa wuu duuduubay ayaa mafcuul lagu keeno malfuuf baa la yidhi waa ismi mafcuul kow wasfi weeyaan mansuubna ma yahay oo dunti saabintii ma noqday malfuufku waa nacam mufasiran limubham ilhay-aad ma yahay oo tilmaan qarsoon ma cadaynaya waa nacam oo tilmaanta qarsooni waa maxay dee inuu duuduuban yahay ayuu inoo sheegay ninkani haddaba nakirana ma yahay ila nakiru noqon jire waynamaa yu'taa bihi munakaran baynu nidhiye haa waa nakiro xagga dambe ma lagu sheegay waghaaliban yu'taa bihi mu'aharan baynu nidhiye nacam xagga dambena waa lagu sheegay ka jaaa waxa yimid zaydun zayd ayaa yimid raakiban isagoo wax fuushan malfuufan isagoo la duuduubay halkaa saaxibulxaalku muxuu icraabnaa saaxibulxaalka bal eeg xaalada ma aha xaaladu waa mansuub iyadu daa'iman saaxibulxaalku waa zayda muxuu icraabnaa faacilnimuu icraabnaa faacilnimo saaxibulxaalku waa xasb xaajati lkalaam tusaalahan kalena eeg waqad darabtu waan garaacay cabdahu addoonkiisii ayaan garaacay maktuufankii oo la garba xidhay addoonkii zayd lahaa waan garaacay isagoo garbaduub u xidhan kolka talow muxuu maktuufan uga jeedaa addoonkani waa ninkaa xoog weyn adna nin yar baa tahay waxaad sheegatay ninkaa weyn inaad garaacday caqliguse uma diidayo war sababee ninkani wuu kaa xoog wenye sababtaad sidaad u garaacday sababee waa maktuufan dee wuu garba xidhnaa isagoo dibdib u xidhan oon isdhaqaajin karaynin ayaan garaacay baa tidhi markaa waa la garaabayaayo markaasaa la fahmayaayo la odhanaya haa waad garaaci kartaa haddaa darabtu waa ficil iyo faacil culimo cabdahuna waa mafcuulun bihi mudaaf iyo mudaafun ilayhi bay isku yihiin maktuufanna waa xaalo waana ismi mafcuul hadda maktuufan maktuufan waa xaale ee saaxibulxaalkiisii waayo ereygaa maktuufan ayaa saaxibulxaal u ah maktuufan ah way saaxibulxaalkiisii may caamilu xaalka ayaa darabtu ah saaxibulxaalkii baan rabaa waa cabdi waa mafcuulun bihiga la odhan karaa maktuufan waxa saaxibulxaalu ah darabtu ta'deeda ta'da faacilka ah laakiin macnaha kala duwanaanaya bal hadda eega haddaan ta'da hadda saaxibulxaal ka dhigo waxaan odhan waqad darabtu waan garaacay cabdahu addoonkiisii ayaan garaacay maktuufan anoo garbaduubu xidhan anoo garbaduub u xidhan baan garaacay yaa wax garaacaya markaa ka garbaduubka u xidhan kolkaa ka garbaduubka u xidhan waa faacilka haddana waxay noqonaysaa haddaan cabdahu ka xaaleeyo waqad darabtu waan garaacay cabdahu addoonkiisii baan garaacay maktuufan maktuufankiioo garbaduub loo xidhay kolkaa hadda ka garbaduubka loo xidhay waa addoonka macnahan dambe ee mafcuulka in laga xaaleeyo ayaa saxda iyo sawaabka u dhow waxaynu leenahay kolkaa mafcuulun bihiga ha looga xaaleeyo waqad yajii'u inuu yimaad ayaa la arkaa xaalku fil kalaami hadalka dhexdiisa awalan xagga hore wuxuu ku yidhi waxaa la arkaa qad hadday mudaarica gasho marna badanaabay faa'iidaysaa marna yaraabay faa'iidaysaa hadda halkeennan waxay ugu jirtaa yaraa waqad yajii'u waxaa la arkaa in yar inuu yimaado waa xaalka faacilkuye filkalaami kalaamka dhexdiisa awalan xagga hore isagoo xiga isagoo xagga hore xiga ayuu xaalku hadalka iman doonaa xagga horeaba la marin haddaba majii'a ah, xagga hore la mariyey marna jaa'is weeyi marna waajib weeyaan waqad yajii'u filkalaami awalan sow ma argaysid eeg imaatinkaa xaaladu ay awalka imanaysaa mar waa waajib marna waa jaa'is markay waajib tahay waa markay ismulistifaam oo kale ay noqoto sida fakayfa idaa ji'naa oo kale fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin fakayfa idaa ji'naa min kulli umma markaan idhaahdo ereyga aayaddaa ji'naa waa ficil iyo faacil kayfada xagga hore marayna waa xaalo waajib buuna xaalkaasi u qadimay waayo waa ismulistifaam ismulistifaamna sadaaro inuu muta hore inuu soo barannay ma soo barannay mubtadu hadduu ismulistifaam iyo inu waajib xagga hore u maro ma soo barannay khabarku hadduu ismulistifaam yahay inu waajib xagga hore u maro waxaad maanta ogaataa xaaladu hadday ismulistifaam noqoto waajib bay hore u maraysaa mafcuulun bihigaba waxaynu ku soo dhigannay kitaabkeennii kale ismulistifaam hadduu noqdo waajib inuu xagga hore u maro kolka xaalkaasi markuu waajib xagga hore u marayo markuu ismulistifaam yahay waa wujuuban kolkaa majii'aasi mararka qaarna jawaas bay noqonoo waa aayadda qur'aanka ah oo kale khushacan absaaruhum yakhrujuun kelmada khushaanihi waa xaalo waxaa laga xaalaynayaa yakhrujuuna wowga ku jira xaalkii xagga hore aayaddaa la mariyey sababta xagga hore loo mariyeyna wujuuban maahae waa jawaazan weeyaan waqad yajii'u inuu yimaad ayaa la arkaa xaalku fil kalaami kalaamka dhexdiisa inuu yimaado awalan xagga ugu horraysaba bilowga hore ayuu imanayaa waxaa kalood xasuusataa kelimatu awal sida alfiyat ibnu maaliga aynu ku arki doono laba isticmaal bay leedahay oo marna maalaayansarif bay noqotaa marna munsarif baa laga dhigi karaa hala yaabina hadduu haddaba awalan hadda u iskaga taagay hala yaabina marna waa maalaayansarif inta badan waa maalaayansarif baa loo isticmaalaa waad ogtahay sheekhu halkan haddaba waxaynu ku yara haysanaa qaacidaa tidhaahda xaaladu inta faraha badan eeg sifadeeda iyo ficilkeega dhadig baa laga dhigaa iyadana labbaa laga dhigaa laakiin waxaa jirta mararka qaar xaalada lafteeda in lab laga dhigo ficilkiisa iyo sifadeeda haddaba sheekhu waqad yajii'u hadduu halkuu ka yidhi sida faraha badan af carabiga waxa la odhan jiray waqatajii'u waqad yajii'u halkuu ka yidhi maxaa fara badnayd in maxay la waqad tajii'u in halkaa yajii'u ya'daa ta' loo bedelo ya'dani labnimay sheegaysaa waqad yajii'u xaalkiibaa imanaya xaalku waa lab haddaan halkaa yada ta ku bedelo oon idhaa waqataji una dhadignimay sheegaysaa xaaladii baa imanaysa baan odhanaya inta faraha badan xaalada ficilkeega iyo tilmaanteeda dhadig baa laga dhigaa lafdigeegana labbaa laga dhigaayo xaalunbaad odhan inkastoo xaalatunna la arkay isagoo layskaga darsanayo waqad yajii'u inuu yimaad baa la arkaa xaalku fil kalaami kalaamka dhexdiisa awalan xagga hore isagoo xiga waqad yajii'u inuu yimaad ayaa la arkaa xaalku jaamidan isagoo jaamida muawalan oo lagu awilayo mushtaq halkanna muxuu sheekhu u jeedaa talo waqad yajiiu jaamidan muawalan ereygii labaad ee markuu xaalka inoo tacriifinaya xaalka halkuu ka bilaabay kelmadda labaad ma haysiin muxuu yidhi markuu xaalka bilaabay alxaalu wasfun saw maaha kelmaddaa wasfun ah ayaa jaamidka ka soo hor jeeda kolka xaalku waa inuu wasfi yahay baynunho shan baynu ku soo tilmaannay wasfiga ismiga faacil ismiga mafcuul sifatu lmushabaho amhilatu lmubaalaqo iyo ismu tafdiil shantaasaan kusoo tilmaannay haddaba ka aan shantaa ahaynen wasfiga ahayn baa jaamid la yidhaahdaa xaalada waa la arkay iyadoon wasfi ahaynoo jaamida baa la arkay mararka qaar laakiin ma badna way yar tahay jaamid aan wasfi ahayn bay noqon kartaa laakiin waa muawalo muawal maxaa looga jeedaa wasfi baa lagu awilaya wasfigii mushtaq baa lagu awilaya waxaad odhanaysaa jaaa muxamedun asadan yaa xaala hadda jaaa muxamedun asadan markaan idhaahdo asadan baa xaala jaaa muxamedun muxamed baa yimid asadan libaax oo kale isagoo ah ereygaa asadanihi waa xaalo wasfina maahae waaba magacdee wasfi maahae wasfi maahee wasfigule nismi faacil ismi mafcuuliyu ahaa waaba magac ismulcaynoo libaax baa iska ah haddaba maanta waa mu'awalo waxa wey jaaa muxamedun mushaabihan baa lagu awilaya mushaabihan mushaabihan lilasad mushaabihan taasaa xaqiiqada xaalo ah oo asadkiibaa mushaabih lilasad aynu ka dhignay waqad yajii'u inuu yimaad baa la arkaa xaalku jaamidan jaamid isagoo ah inuu yimaad ayaa la arkaa mu'awalan la awilayo oo lagu awilayo mushtaqa halkan saaxibulxaalkiibuu doonayaa inuu warbixin yar inaga siiyo wa saaxibulxaali saaxibulxaalku alladii saaxibulxaalka oo taqarara soo sugnaaday oo xagguu ku soo sugnaaday tusaalayaasheennii hore ayuu ku soo caddaadaye mucarafun waa la macrifeeyaa saaxibulxaalku waa macrifa uun nakiro ma noqdo la soco saaxibulxaalku waqad yajii'u inuu yimaad baa la arkaa saaxibulxaalkaasi munakaran isagoo la nakireeyey waxa la arkay saaxibulxaalkiioo nakiro ah sida gabaygii limayata muuxishan dalalun yaluuxu kaannahu khilalun boqol iyo konton eh, bogga ah ayuu ku soo qaatay gabaygaa boqol iyo konton ma haysiin limayata muuxishan dalaluun yaluuxu kaannahu khilaluun limayata inanta mayaa waxaa u sugnaaday muuxishankii oo cidla'a dalalun sees baa u sugnaaday yaluuxu ifaya kaannahu waxaabad moodaaba khilalun xaasawda seefta ayaabad moodaaba xaasawda seefta oo kale sideeduu u ifaya limayata muuxishan dalalun yaluuxu kaannahu khilalun waxaan u jeednaa ninkani inan buu ku soo halqabsaday gabayaaga iyo suugaanyahanka carbeed oo dhani hablahay ku soo halqabsan jireen waayo markay gabayga ninka gabayaagii wuxuuba odhan jirayba ayanqaliq calaynaa baabu shicir wa fii aydina mafaatixuhu ma albaabka gabayga ayaa iska kaaya xidhi kara annagoo furihii gabaygaba haysanna haddaannu furaha gabayga haysanno albaabkiisa ha ka yaabin inuu iska kaaya xidho oo gabayga furihiisu waa maxay waa atashbiib wax loo yaqaana atashbiib waa haasawaha haasaway ka bilaabaan nimba kolkaa inan buu la haasaawijaa hadda inan jirto ma aha waa inanan jirin buu kusoo halqabsanaya hadduu doono ninkani maya ayuu kusoo halqabsaday waad aragtaa kolkaa muxuu ku ammaanay beydkan macnihiisa maad fahantay waa gaarinimo inantu inay gaari tahay ayuu doonaya waayo weligoodba carabtu waxay caado u lahaayeen inay inanta gurigeega ka saadaaliyaan inay tahay inantu basari iyo caado iyo gaari midkay tahay gurigeegaa laga saadaalin jiray inantu ma basaribaa mise inantu waa gaari kolkaa basarida aad baa loo necbaa inantu haddayna inan habaysan ahayn waa la necbaa odaygii soomaaliyeed waa kii ka maamaaye yidhi ilaahu basari abuurtaye maxaad koor ugu xidhi weydey buu yidhi halayska arkee miyaad kooru xidhi kolkaa waxaa jira haddaba ninkani wuxuu ku ammaanayaa inantaa maxay gaarinimo wuxuu idhi inanta maya waxa u sugnaaday muuxishan isagoo cidla'a ah, lama degana dalalun sees baa u sugnaaday sees yaroo cidloah yaluuxu wuuba nuurayaaba buu yidhi seeskaasi wuu ifayaa war seeska maxaa ifiicidiba ma deganee meesha marka la degan yahe la xaadhe la nadiifiyo ayuu nuuraa sow maaha inanta kolkaas seeskeegani waa maxay wuu nuurayaaba gaari bay ahaydoo berigay deganaan jirtay meeshan ayay si fiican intay dhulka u waraabiso ay dhaskiisa u nabto ayay diri ka dhigtay dhayalkaa una geedna uga soo baxaynin daaqna una uga soo bixi karaynin kolka waa gaarinimo halkaasuu ka eegaya markaa limayata inanta mayaa waxa u sugnaaday muuxishan isagoo cidla'a ah, dalalun sees baa u sugnaaday yaluuxu ifaya ka'annahu waxaabad moodaaba khilalun baad mooddaa seefta xaasawda yar ee dhinaca dambe kaga duuban baabad moodaaba haddaba maxalushaahidkeennu waa ereyga muuxishan muuxishan waa xaalo muuxishan waa maxay baynu nidhi aw saaxibulxaalkii waa dalalunta ka dambeeya waana nakiro waxa la og yahay mubtaduhu markuu nakiro yahay maxaa musawiqu noqon jiray khabarkoo ka hor mara sow ma aha halkana saaxibulxaalku hadduu nakiro noqdo musawiqaadkiisa waxaa ka mid a xaaladu inay xagga hore marto muuxishan hadda xaggii horay martay dalaluna waa saaxibulxaalkii oo xagga dambuu maray musawiq buu iska noqonaya laakiin mas'aladaasi waa siba weyhi qowlkiise jumhuurtu ma ogola muuxishan in dalal laga xaaleeyo ogow jumhuurtu way diideene waa siba weyhi madhabkiisa markaynu raacno maxalushaahidkaasi wuxuu sax noqonayaa siba weyhi markaynu raacno qowlkiisa oo siba weyhi baa qaba saaxibulxaalku inuu mubtade noqdo jumhuurtu se way diideen arrinka waxay idhaahdeen weligii mubtade saaxibulxaal ma noqdo faacilku saaxibulxaal wuu noqdaa mafcuulun bihigu saaxibulxaal wuu noqdaa waxyaabaha kaleo dhan saaxibulxaal way noqdaan mudaafun ilayhigu saddex shardi haddii la helo saaxibulxaal wuu noqdaa majruurka xadafka jaar saaxibulxaal wuu noqdaa laakiin mubtade ma ogoli buu leeyahay jumhuurtu ma ogolin bay yidhahdeen mubtadu inuu saaxibulxaal noqdo siba weyhi baa yidhi mubtaduu saaxibulxaal wuu noqdaa waa qowlkii siba weyhi ku binaysan yahay markaa culima aynu isa soo saarno afarta shantaa bayd macnahooga bal hadda aan isa soo saarno alxaalu xaalkii wasfun wasfi weeyaan wasfiga oo dunti saabin nasboon u saaxiiba wasfiga oo aatin imanaya mufasiran isagoo fasiraya limubhami lhay-aati hay-ooyin la qariyey isagoo fasiraya wa innamaa yu'taa waa lala imani bihi xaalka munakaran isagoo la nakireeyey wa ghaaliban sida haalibka ah yu'taa bihi waa lala imanayaa mu'akharankii oo xagga dambe la mariyey ka jaa'a zaydun zayd ayaa yimid raakiban isagoo wax fuushan malfuufan isagoo la duuduubay waqad darabtu waan garaacay cabdahu addoonkiisii maktuufan isagoo garbaduubu xidhan waqad yajii'u inuu yimaad baa la arkaa xaalku fil kalaami kalaamka dhexdiisa awalan xagga awalka ah waqad yajii'u inuu yimaado ayaa la arkaa xaalku jaamidan jaamid isagoo ah oo mu'awalan lagu awilayo mushtaq wa saaxibulxaali saaxibulxaalku alladii saaxibulxaalka oo taqarara soo sugnaaday mucarafun waa mid la macrifaynayo waqad yejii inuu yimaad baa la arkaa munakarankii oo la nakiraynayo xaalku fii buu macnaheega qabaa ee la socda fii ayuu macnaheega qabaa bal hadda tamyiiskiibaa inoogu xige ee tamyiiskana eega tamyiisku wuxuu qabaa baa la yidhaahdaa min macnaheega ayuu wataa min macnaha min ayuu tamyiisku wataa marka tamyiis aynu u baahanno waxaad ogaanaysaa tamyiisku inuu min macnaheega leeyahay macnihii minaad buu tamyiisku qaadanaya baabu tamyiiz waa tamyiizka baabkiisii haddaba culimo tamyiisku wuxuu leeyahay ilaa lix magac mar waxaa la yidhaahdaa mumayiz marna waxaa la yidhaahdaa mufasir marna waxaa la yidhaahdaa mubayin saddexdaasi waa saddex ismi faacil waa mumayiz iyo mufasir iyo mubayin mumayiz mubayin mufasir saddex masder baa jiro oo waa tafsiir iyo tabyiin iyo tamyiiz lixdaa magac ayuu baabka tamyiiskiihi leeyahay tamyiisku luqadda waa kala madhid marka xoolaha ama adhiga ama loda ama geela la kala madhayo ama la kala soocayo ayaa tamyiiz la isticmaalaa waa faslu shayi can hayrihi in ayrkii in shayga laga saaro hayrkii in laga saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala mujrimiinta isagoo la hadlaya mu'miniinta iyo mujrimiinta ayuu ilaahay kala mari doonaa aakharo muxuu ku yidhi markuu la hadlayey wamtaazu lyowma ayuha almujrimuun wamtaazuu soocma ama marhma alyowma maanta ayuha almujrimuun dembiilayaalow dembiilayaalow soocma oo dhinac gaara isku mara dhinac gaara isku mara wamtaazu lyowma ayuha almujrimuun waynu haynaa kolkaa tamyiisku waa soocanka ama maranka xagga marka istilaaxa la eego ereyga tamyiiska ah maxaa loo yaqaanaa horta kow waa ismi maxaa iga baxay markaan ku idhaha tamyiisku waa ismi maxaa iga baxay ficil iyo xaraf ayaa iga baxay oo tamyiis laguma idlaaqo ficilkuna tamyiis noqon maayo xarafkuna tamyiis noqon maayo waana duntisaabin baynu nidhi duntisaabin waa mansuub maxaa markaan duntisaabin idhaahda iga baxay mansuub markaan idhaa maxaa iga baxay marfuuc iyo majruur baa iga baxay oo suurtagal ma aha tamyiisku inuu marfuuc noqdo ama inuu majruur noqdo fasara wuxuu fasiraa linisbatin nisbo nisbo qarsoon buu fasiraa halka ficilka looga nisbaynaya shayga ayuu caddaynayaa ama fasirayaa waa fasara linisbatin markaa nisbo qarsoon ayuu fasirayaa kaasina muxuu noqonaya markaa fasara linisbatin markaynu nidhaa nisbo qarsoon buu fasirayaa baynu nidh fasara linisbatin waxa iga baxay nisbe qarsoon waxa aan fasiray sida mafcuulun bihiga oo kale ow daati jinsin ama jinsi daatadii ayuu fasirayaa ama jinsi qarsoon waa tamyiisu daadka kii la odhan jiray daatadiisuu fasiraya labadaa unbuu tamyiisku fasiraa haddaba waxa weeye bal waxaad tidhaahdaa afar baan soo iibsadayde afar baan soo iibsaday haddaad tidha afar baan soo iibsaday afar iyo tobankaa la geranayn ma afar iyo ma afariyo toban nacnacba ma afariyo toban qalinba waa afariyo tobanka aad soo iibsatay waa maxay afar iyo tobankaa shayga caddaynaya waxa ay yihiin ayaa tamyiis la odhanaya waxaad odhanaysaa afar iyo toban cimaamadood baan soo iibsaday yaa tamyiisa haddaba halka ah cimaamadaha ayaa caddeeyey sow ma aha waxaad tidhaahdaa waxaan arkay dheh eeg toban toban baan arkay tobankaamaa la garanaya waxay yihiin ma toban dhagaxba ma toban gaadhiba ma toban ninba waxaan arkay toban dayax baa tidhi toban dayax yaa hadda tamiisa halkaa ereygan dayaxa ayaa tamiisa ilan tobankii waxay yihiin baa la garanaynin kaa inoo caddeeyey baa tamiis loodhanaya haddaba tamiisku waa tamiisu nisba marka nooca tamiisudaad kaa aan tusaaleeyey oo kale tamiisu nisbana wuu noqdaa sidaasoo kale oo waxaa laga yaabaa inaan tamiiska isagoo tamiisu nisbaa aynu tusaalayno waxaan idhi maalan waxa wanaagsanaaday baan idhi sheekh muxamed talow wanaaggaa sheekh maxamed xaggeenuga nisbeeyey ma xagga gurigiisa ma xagga isaga laftiisa ma xagga waalidkiisa ma xagga akhlaaqdiisa kolka haddaan idha waxa wanaagsanaaday sheekh moxamed akhlaaq ahaan haddaan idhaa ka hor akhlaaq ahaan haddaan isticmaala ka hor yaa akhlaaq ahaan eeg tamyiiskana marka aad macnaynaysa ila soco waa kaa aan sidaasoo kale u macnaynayno weeye tacriifuhu tamyiiska haddaan tacriifiyo ismun ismi weeyaan tamyiisku tacriifuhu haddaan tacriifiyo ismun ismi weeyaan ismiga oo duntisaabin nasboonu saaxiiba waa ismi nasbisan ismiga oo fasara fasiraya linisbatin halka shayga looga nisbaynayo ow daati jinsin ama jinsi daatadii ayuu fasirayaa jinsi daatadii ya qudira la qadaray ama qadara qadaran jinsi qadaranoo halkan ku qadaranoo maqan ayuu daatadiisii fasiraya bal tusaalaha ileeg kansaba waxa shubmay zaydun ninka zayd la yidhaah ayaa shubmay insaba zaydun zayd baa shubmay baan ku yidhi war ninkaa zaydi xagguu ka shubmay ma xagga dambuu ka shubmay ma xagga hore afkuu ka shubmay oo buu matagay miyuu dhididay ilan shubanku waa wax kaa da'a ama xagga dambe ha kaa baxo ama xagga hore ha kaa baxo afka ah ama sanka ha kaa yimaado ama xaada ha kaa soo baxo wax jidhkaaga ku jiray oo soo da'a ayaa la yidhahdaa shuban kolka insaba zaydun markaan zayd baa shubmay shubankaa halka looga nisbaynayo lama garanayo caraqan baan haddaba raaciyey caraqan muxuu shubmay dhidid buu shubmay caraqan baan raaciyey markaan ereyga caraqana raaciyo yaa tamyiiza caraqan baa tamyiiza tamyiiskaasi ma tamyiisu daad baa mise waa tamyiisu nisbo waa tamyiisu nisbo tamyiisu nisbaha waxaan ku soo baranay afar qaybood inuu ahaa ayaan kitaabkeennii ruuxulicraabka ku soo marnay saddex muxawal iyo xabadan muxawal ahayn soo saa ma ahayn afartaasaan soo baranay tamiisudaadkana afar baan kusoo qaadanay sideed baynu isla soo marnay ma haddii wax lagu sii dardarana labiyo tobanbay baynoo noqonayeenba tamiisudaadka qura ayaa sideed noqonayey afarta nisbahana waa lagu darayey ilaa waxay noo noqonayen labiyo tobankaa intaan ruuxulexraabka kusoo qaadanay kansaba waxa shubmay zaydun zayd baa shubmay caraqan dhidid ahaan hadda waa muxawal can ilfaacil eeg caraqan hadda dhididka ah ee tamyiiska ah ayaa xaqiiqa ahaan faacil ahaa kan faacilkiina mudaafun ilayhi buu ahaa muxuu noqonayay markaa insaba caraqu zaydin buu ahaa caraqu zaydin ka faacilkii caraq buu ahaa kelmaddaa caraqa waa la jaray ee faacilkaa waa la jaray markii caraqaa la jaray qaaciide maxamed ibnu maalik alfiyada kaga hadlay ayaa meeshan timid oo la yidhaahdo wamaa yeli lmudaafa ya'ti khalafan canhu fi licraabi idaa maa xudifa haddii mudaafka la jaro mudaafun ilayhiga ayaa halkiisa fadhiista markaan idhaha insaba caraqu zaydinan caraqa jaro zaydkiibaa halkii caraqa imanaya muxuu noqonayaa markaa insaba zaydun baa layidhi zayd baa shubmay markaasaa la yidhi war waxa loo baahday kii faacilka rasmiga a ah ahaan jiraye isagoo tamiisa xagga dambe ha lagu tuuro maxaan odhanayaa insaba zaydun caraqan insaba zaydun zayd baa shubmay caraqan bidid ahaan ayuu u shubmay waqad calaa kor buu u kacay qadran qadar ahaan buu kor ugu kacay qad calaa markaan idhaahdo calaa waa ficilkii faacilku waa huwada qarsoona zaydka u noqonaysa qad calaa kor buu u kacay markaan idhaa warma gurigiisaa kor u kacay ma isaga ayaa sharaf ahaan kor ugu maxaa loo jeedaa waqad calaa qadran qadran taasaa tamyiisa tamyiisu nisbaah walaakiin anta adiga ayaa aclaa ka sarrayn badan mansilan guri ahaan war adiga xagga guri ahaan ka dheer gurigiisa anta aclaa mansilan markaynu yaa halkaana tamyiiza anta aclaa manzilan ereyga manzilan baa tamyiisa waa muxawalun ayo talow anta aclaa manzilan muxawalun ayo muxawalun hee muxawalun cani lmubtada'i oo antadaasi waxay noqonaysa kaaf muxuu ahaa bal ku dhawaaqa manziluka aclaa min manzili zaydin manziluka buu ahaa manziluka manziluka markaan idhaahdo ereygan manzil ah ayaa la xadfay halkaa laba qaaciide ayaa imanaya qaacida sheekheennan alfiyat ibnu maalig alih uu kaafiyada ku sheegay kaafiyada waa kitaab saddex kun oo baydoo dhadhow ah saddex kun oo baydoo dhadhow wey maaha alfiyada saddex kun oo baydoo dhadhow wey kaafiyadu kaafiyada wuxuu yidhi markuu sheekhu ka hadlayay wa xaamilu damiiri mahma xudifa fa ina faslahu ladayhim ulifa wa xaamilu damiiri mahma xudifa fa ina faslahu ladayhim ulifa culimmada sidaannu ka akhrisannay waxay ahayd aamilu damiiri mahmaa xudia faina faslahu ladayhim ulia maxfuudkaygu saasuu ahaa sidii aniga aan ku akristay xaamilu damiir buu ahaa kitaabta laakiin kaafiyada waxaan ku arkay weynanka waa caamilu damiiri mahmaa xudia aamil caamil baan ku arkay wacaamilu damiiri mahmaa xudifa faina faslahu ladayhim ulifa labadu laba erayoo kale fog maahee waa laba erayoo isku macno ah laakiin waxaa lagu weydiinaya sheekhii kitaabka qoray ma caamilu damiir buu ku qoray mise xaamilu damiir buu ku qoray midku ahaa dee riwaayadaa la eegaya riwaayadda ilan ilaa sheekhii kitaabka qoray rag baa jira sanad ahaan haysta sanad ahaan haysta oo ku odhanaya sheekh hebel baa kitaabkan sheekh hebelna sheekh hebel baa usii akhriyey ilaa kitaabka inta laga gaadhsiinayo sidaasaan anuu ku bartay ku odhanaya kolka kitaabka ah, kaafiyada ah waa caamilu damiir baa ku qoran matniga laakiin sidaanu ku barannay wuxuu ahaa wa caamilu damiiri mahma xudifa faina faslahu ladayhim ulifa waxaan u jeedaa markaa manziluka aclaa marka la yidhaha manziluka aclaa ereyga manzil ah waa la jaraya kaafkii muxuu u akhrismayaa ilan caamilkii baa la xadfaye kaafkii wuxuu u akhrismayaa anta buu u akhrismayaa anta markuu u akhrismo waxaa la odhanayaa walaakin anta aclaa mansilkiioo tamyiisa xagga dambe la marinaya walaakin anta adiga ayaa aclaa sarrayn badan manzilan xagga guri ahaan adiga ayaa sarrayn badan ereygaa manzilan ah ayaa hadda tamyiisa wa kashtaraytu waan iibsaday arbaan afar baan iibsaday nicaajan laxa ah. wa kashtaraytu waan iibsaday arbaan afar baan iibsaday nicaajan laxa ah. halkaa waxaa laynaga rabaa yaa tamyiisa ishtaraytu arbaan nicaajan markaan idhaa nicaajan baa tamyiis ah arbacan buuna daba dhacay waa tamyiisudaadkii aw ishtaraytu waxaan iibsaday alfa ridlin kun rodol baan iibsaday saajan oo baxarasaafa halkaan ayaa tamyiisa alfa ridlin saajan markaynu nidhaa ereyga saajan baa tamyiisa ow bictuhu waan iibiyey makiilatan kii oo la miinsayo arusan oo beriisa makiilatan arusan kolkaa waxaynu ognahay arusantaasi makiilatanta ragga qaarkood koon bay ku macneeyaan laakiin saxaaba waa la miisid un weeyi koombada waxa ugu dhadhow inkasta iyada lafteeda miisaanaan koombadeen iyo taasi kala duwanaanayaan ereygan makuuka la yidhaahda ayaa ugu dhadhow kolkaa iyadaa koombo soomaalidu koombo wax la yidhaha bay wax ku miisan jireen miyaad maqasheen koombo maad maqasheen maad aragtay sheekh maxamed waa si wanaagsan haddaba makuugaa ugu dhadhow koombada marka laga hadlayo oo bictuhu waan iibiyey makiilatan miis miiskiioo la miisayo aruzan oo beriisah ama kaylkiiba u beriis yahay ow qadra baacin ama baac qadarkii ayaan iibiyey ow diraacin ama dhudhun qadarkii ayaan iibiyey khazan oo xariir ah iminka khazantaasi yay daba dhacday ma bacd alcadad bay dhacday ma bacd almakiil bay dhacday ma bacd alwasan bay dhacday ma bacd almasaaxa oo waarkiya bay dhacday iminka yay daba dhacday khazantaasi masaaxa ayay daba dhacday culima tamyiiska waxa waajiba oo lagama maarmaana inuu nakiro noqdo tamiisku waa nakiro inuu ahaado iska ilaaliya haddii tamiiska macrifo ugu dhawaaqdo khalad ayaad luqadii ka gashay ogow waxaa kaloo tamiiska xagga dambe in la mariyo ayaa laysla ogol yahay oo qaacidada tamiisku waa tamiisku aakhir ha noqdo xagga dambe ha maro waana mulaq sheekheennu halkaa uu mulaqa inaga yidhi waxaa caadiya oo culimmada waaweyne ay kutubtooda ku qayaxeen nasran subiqa hadduu jaamid yahayna xagga dambe ha maro sidanuu sheekhu sheegay loo qaato hadduu ficilku mutasarif yahayna naziran subiqa marmar buu hormari karaa saasay rag badani qaateen wawaajibu tamyiizi tamyiiska waajibkiisu wawaajibu tamyiizi tamyiiska waajibkiisu an yunakara waa in la nakireeyo tamyiiska maxaa laynaga rabaa baynu nidhi waa inuu maxay ahaado tamyiisku nakiro ha ahaado culimo waa kow wa an yakuuna ha ahaado mutlaqan kii oon la kala qaadayn ficilka mutasarif iyo jaamidan loo kala qaadaynin mu'akharan mid xagga tamyiiska xagga dambe uun iska mari buu ku yidhi weligaaba sheekhu labadaa qodob ayuu ku soo gebagabeeyey halkaa uuna yidhi tamyiiska xagga dambe mari ficilku hadduu jaamid yahay weeyaan baynu leenahay laakiin hadduu ficilku mutasarif yahay inta badan xagga dambe u maraaye maxamed ibnu maalig wuxuu kitaabkiisa alfiyadaha ah ku sheegay nasran subiqa in mararka qaar uu xagga hore mari karo haddaba tamyiisku waa nakiraynu nidhi maaha bal beydkanuu sheekheennu qorayo eeg boqol safxada bal soo saar boqol saddex iyo konton baa gebay tiriyo wuxuu yidhi wadibta nafsa yaa qayso can camrin buu wadibta nafsa yaa qayso can camrin wadibta waad wanaagsanaatay annafsa xagga nafta ayaad ka wanaagsanaatay yaa qaysu qaysow can camri ninkii camr loodhan jiray waxaan eegtaa haddaba wadibta nafsa yaa tamyiisa ereyga annafsa baa tamyiisa in nakiro laga dhiga sawnagii nidhi waa waajib sawkan gabayaagani al ku daray waxaa la leeyahay basriyiintu ay kaga jawaabeen ma deliishan karaysiinoo ashanaa ziyaadaa ah, annafsa ashaa ku jirtaa ah, waa zaa'ida oo lama deliishan karayo bal haddaana isa soo saarna markaa macnaha tamyiiska tacriifuhu tamyiiska tacriifkiisu ismun waa ismi ismiga oo saabin nasba u saaxiiba ismiga oo fasara fasiraya linisbatin nisbo ow daati jinsin ama jinsi daatadii qadara qadarmay kansaba waxa shubmay zaydun zayd baa shubmay caraqan dhidid buu shubmay waqad calaa kor buu u kacay qadran xagga qadar ahaan walaakiin anta adiga ayaa aclaa sarrayn badan mansilan mansil ahaan wakashtaraytu waan soo iibsaday arbacan afar baan soo iibsaday nicaajan laxa ah aw ishtaraytu waan iibsaday alfa ridlin kun rodol saajan oo baxara saafa ow bictuhu waan iibiyey makiilatan kiyoo la miisayo arusan bariis ah ow qadra baacin baac qadarkii ow diraacin dhudhun qadarkii khazan oo xariir ah wa waajibu tamyiizi tamyiiska waajibkiisu an yunakara waa in la nakireeyo wa an yakuuna waa inuu ahaado mutlaqan kiyoon la kala qaadaynin mu'aharan mid xagga dambe la mariyey in sha allahu tacaala cashirkeennii maanta bartaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala alaa waclam